بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات الطبنية السقال إلى آيات الصدنية أفر سورة الرعد وحادم بيس آيات يهر وحي أهيد هو الرب قد أجيب وناك بليهين هو أن أجيبنا waxaa weeye hadday qiyaamaha markay tagaan wax kasoo heli karaan waa isku furan lahaayeen meeshan marka waxaa layihi faman axad yaclamu og annamaa unzila in lagu dejiyey ilayka xaggaaga mirabbiga laaga dejiyey alxaqu xaqa lagaga dejiyey kaman axad miyaa huwa isagu acmaa indhala inamaa yatadakaru waxaa waantooma oo waanada qaata ulul albaabi caqliga ku saaxiibka axad waxyiga nabiga lagu soo dejiyey inuu xaq yahay ogoo rumeeyey oo raacay iyo axad aanba ogeyn oo meel wuxuu ka dhigan yahayba aan garanayn ma isku midba wdhalaya kaas waxaa weeye indhahan daahirka maaha basiirada ka xun in qalbiga laga indhabeelo marka dadka rumeeyey waxaa nabiyullaahi maxamed lagu soo dayey inuu xaq yahay iyo dadka ka indhaleen garanayninba ma isku midba maya asal ahaana dadka caqliga leh baa waantooma caqligu markuu cilmi heluu wax taraa laakiin markuuna cilmi helin qalbigu wax ma taro marka kuwaasi qur bayna fahmi afaman axad yaclamu og annamaa kii unzila ileyka adii lagugu dejiyey min rabbika rabbigaa laga soo dejiyey alxaqu inuu yahay kaman huwa kaman qofoo kale miyaa huwa isagu acmaa indhala inamaa yatadakaru waxaa waantooma ulul albaabi caqliga kuwa saaxiibka ah ulul abgaanku waa kee marka dadka caqliga saaxiibka ah aladiina kuwa yuufuuna oofiya bicadillaahi ilaahay ballantiisa oofiya walaa ballantana aan burinin oon ka bixin waaladiina ku weeye yasiluuna xidhiiriya maa amara allaahu alla wuxuu amray bihi shayga an yusala in la xidhiiriyo bihidu an yusala damay ku tacalluqdaa wayakhshawna ka baqa rabbahum rabbigood ka baqa wayakhaafuuna yakhshawna rabbahum wayakhaafuuna ka baqa suu alxisaabi xisaab xun ka baqa qiyaabaha xisaabtu way xun tahay xisaabu cardi ma alxisaabu waxa weye way u dhammaatay qofka kuwa ululalbaabki waa kuwe kuwa ballanta oofiye wey ballantay alla la galeen iyo ballantay dadka la galeen bay oofinayeen alla ballanta lala geli waxaa wey markuu qofku laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuululahi qaatay ilahay ballan buu la galay hadduu tawxiidkaba ogolaaday dadka ballantoodana waa sida dadka lala galo waa in loo oofiyaa ballanta misaaqa waxaa la yidhi ballanta xoogga leho la adkeeyo oo labada qof kala dhigtaan oo laga baxa wey wixii alla hala xidhiiriye yidhi kuwa xidhiiriya waxaa weeye waxay marka hore waxa soo boodi qaraabada iyo masaakiinta iyo dadka fuqaradan waxba haysan iyo dadka minasabiilka ah dadka noocaasee baahan alla hala xidhiiriyo yidhi waxaa kaloo soo geli wax kasta oo daacada alla salaada xidhiirin ba inooga baahanta waa inaad salaada gacanta ku dhigtaa soomka laa ilaha wax kasta waa xidhiirin buu u baahan yahay waa kuwa muminiintu waa kuwa ka baqaya rabbigood inuu ciqaabay ka baqaya in xisaab xuni ku dhacdana way ka baqayaan nimaan quraanka aanka fahmin waxaa ma fahmaya kuwa ululbaabki waxa wey aladiina kuwa yuufuuna ofiya bicahdillaah ilaahay ballantiisa ofiya walaa yanquduuna aan burinin almihaaqa ballanta xoogga leh waladiina ku weeye yasiluuna xidhiiriya maa amara allaahu alla wuxuu amray an yusala in la bihi maada oo qaraabadu kow ka tahay masaakiintii waxmahaysayaashu qow ka yihiin daacadii cibaadadu kow ka tahay wayakhshawna ka baqaya rabbahum rabbigood inuu ciqaabay ka yaaban yihiin wayakhaafuuna waxay ka baqi suu alxisaabi xisaab xun bay ka baqayaan wladiina haddaynu kuwii hore ku cadfanno waa suuragal waladiina kuwa weeye ululalbaabku sifada in laisku cadfo way banaan tahay haddaynu ulaaikadaa dambe khabar uga dhignana waa suuragal waladiina kuwa sabaruu sabray dhibaatada ku sabray daacada ku sabray macsiyada ka sabray ibtiqaaa wejhi rabbihim rabbigood wejigiisa dalabkiisa iyo ridihiisa waaqaamu salaata salaadana oogay shuruudeedii iyo rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo wax alla waxay lahayd wa anfaquu nafaqeeyo oo bixiye mimaa kii gaar qaarkii razaqnaahum aan ku arsaaqnay siran hoos ahaan u bixiyey wacalaaniyatan si muuqato u bixiyey maalin iyo habeen isku si wax u bixiyey wayadra'uuna ku difaaca bilxasanati wanaagga asayi-ata xumaanta ulaaika kuwa lahum waxaa u sugnaaday cuqba daari daarta aakhira cidhibteeda wanaagsan awsaafta meeshan la keenay waa dadka sabra waxay ku sabraan can ilmacsiyati bay ka sabraan cala alcibaadatina way ku sabraan cala ku sabraanoo qofka muminkaa ku dhaco uu sabri alluuna bari markuu khayr heleen allu ku shukriyo uu caabudo kuwa sidaas oo kale ah iyagoo ridaha alla ku raba salaada kuwa oga shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo weysadeedii iyo tahaaradeedii kuwa risqiga alla siiyey qeyb ka mida bixiyo wada bixiyo lama dhihin sira wacalaaniya daahir iyo hoos kor iyo hoos bay labada u bixinayaan mid walba u bixin maalin habeen bay bixinayaan yacni dan kama leh waxaa ruyada inaad tidhaahdo haddaad wax bixiso amay kuwaasi ku arkaan lama rabo qalbigaaga waynu kusoo dhiciriyo sumco si walba u bixi wayadluuna bilxasanati sayi dhowr tafsiir bay leedahayo haddii qof kugu edabdaroodo u sabiro xumaan xumaantii uu kugu sameeyey wanaag iska cafiyo iska saama taas waxaa weeye markaad ruuxa iska celin karta wey haddaadan ruuxa iska celin karin sabirtaag waabaa la yidhaha ka sabir ma aha waa inaad ka celin karta marka cafigu uu fiican yahay xumaanta waa in laga horgeeyo wanaagana waxaa ka mid ah, a ku waswaasi waxuna kugu soo dhaco khayr la imo digriga alla la imo wax alla wixii xumaanahoo dhan ama adiga ku saabsamaa cid kale wanaaguu ka horgee wey dadkaas eh, lahum cuqbadaar daarta aakhiro cidhibteeda wanaagsan iyagaa leh meel alla ugu talagalay oo barwaaqo badan oo wax waliba yaallaan yay tegayaan والذين كوا صبروا صبري ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه ربهم ربقود وجهيس ضلبكيس إلهي وجهيس الدونية إلهي وجهيس وما قرنين إنه هذا سرهدهيس ذات ديسا لوغة جيدا وقاموا الصلاة الصلاة نؤقوه waxay u baahnaydoo dhan la yimaada waktigeeda ilaaliya waanfaquu bixiya mimaa kii qaarkii rasaqnaahum aan ku arsaqnay siran hoos ahaan u bixiya wacalaaniyatan si muuqato u yadra-uuna ku difaaca oo ka horgeeya bilxasanati wanaagga asayiata xumaan ulaaika kuwaa lahum waxaa usugnaaday cuqbadaari daarta akhir cibteeda jannaatu cadnin baa usugnaatay meeshaa hore laga bedeli karaa haddii khabar loo soo qadara lahum jannaatu cadnin taa hore aynu ka bedelno jannaatu cadnin nagaadiga jannadiisi baa usugnaaday yadkhuluunaha way gelayaan waman salaxa qofkii wanaagsanayna wuu geli jannada min abaahim aabbayowgooda waaswaajihim xaasaskooda waduriyaatihim caruurtooda walmalaaikatu malaaigtuna yadkhuluuna way u geli calayhim korkooda min kulli baabin albaab walba malaaigta uga soo geli waxay dhihi salaamun calaykum nabadgeliyaan dushiina bimaa sabartum sabirkii aad sabirteen aafo oo dhan waad ka nabad gasheen ducana way noqon kartaa ilaahaydii nabadgeliyo laakiin waa khabaro waad nabad gasheenoo wax dhibahoo dambeoo idiin laabani ma jiro fa nicma waxaa wanaagsan cuqbadaadi daata akhir ciribteeda janaatu cadin waa jannada rususha iyo ambiyada iyo shuhadada ay joogaan rususha wey janaatu cadni marka qofkii wanaagsan oo ku qofka muminka xidhiidh la leh aabihii xaaskiisa duriyadiisa xidhiidh la leh isna wuu dalacsiin hadduu mumin noqdo w hadduu mumin noqdo darajo hoosu ka dalacsiino kor buu u dalacsiin caruurtuna aabahood iyo waalidku haday ka hooseeyaan korbay dalacsiinayaan say isku meelu joogaan oo isugu raaxaystaan janaatu cadin bay kuwan wax dalacsiinayana ajrigoodii waxba laga nuqsaamin maayo ilaahay baa ku tafadulaya meel isugu geyn weyn marka waxa wey iyo waalidka iyo dadkaasi waxaa fiican in diinta lagu tarbiyeeyo saa isku meel u tagtaan qiyaamaha wey balaagtu marka waxay dhihi salaamu calaykum nabadgeliyaan dushiina wax dhiboo damboo idiin laabani ma jiro sabirkii aad sabirteen dartii jannaatu cadnin baa u sugnaaday muminiintaas nagaadiga jannadeeda yadkhuluunaha way gelaya iyo waman dad baa geli yadkhuluunaha faacilkeeda ku calaf yadkhuluuna way geli waman dad baa geli salaxa wanaagsanaado min abaa'ihim oo mumin noqday garo o iyo waazwaajihim xaasaskoodii wa duriyaatihim caruurtooda iyo tarankooda walmalaaikatu malaaigtuna yadkhuluuna way usoo geli caleyhim dushooda min kulli baabin albaab walbay uga soo way soo barin malaaigtaa soo barin oo ku faraxsan salaamu nabadgeliya calaykum dushiina abay malaaigtu dhihi yaquuluuna salaamu calaykum bimaa sabartum bisababi sabrikum sabirkii aada cibaadada iyo daacada ku sabirteen macsiyada ka sabirteen alla dartii u sabirteen fa nicma waxaa hadda meesha waxaa lagaaga baahan yahay waxa jannada lagu helo fiirso wax bidca jannada laguma helo ogow bidcada iska ilaali shay bidco oon diinahayn haddaad intaad ekaysiiso alla janno kaga raadiso waxba ka heli maysa alla jannadiisa lagu heli iimaanka iyo yaqiinta iyo camalka saalixa waladiina kuwa yanquduuna buriya cahdallaahi kuwii hore u dhigmi muminiintii hore lasoo ammaanay kuwa u dhigmo wey waa waladiina kuwa yanquduuna buriya hadallaahi ilaahay ballankiisa min bacdi mihaaqihi intii la sugay kadib ilaahay ballantiisu ka dadku dhexdooda gala waa ilaahay ballantiio magac allaa lagu galay wayaqdacuuna gooya maa amara allaahu alla wuxuu amray bihi maaga an yusala in la xidhiiriyo qaraabadiibuu gooyey cibaadadii iyo daacadii iyo tawxiidkiibuu gooyey wayufsiduuna fasaadiya alarda dhulka fasaadiya oo ulaaika kuma lahum waxaa usugnaaday allacnatu lacna cajiib walahum waxaa usugnaaday suu daari daar xun jahnamay tegayaana garo bal hadda labadaa qolo isbarbar dhig keed ku biiri marka masaladaan ku celini waxaa weeye jannada waxa lagu helo cadaabkana laga nabadgalo baro bidcada iska ilaali sheekh bidcada waxba laguma helo waa run wey allah wuxuu yidhi waladiina kuwa yanquduuna buriya cahdallaahi alla oo ballantii alla magaciisa lagu galay iyo tii alla lala galayba min bacdi mihaaqihi ballankii intii la sugay kadib wayaqdacuuna gooya maa amara allaahu alla wuxuu amray an yuusala in la xidhiidhiya bihi maaga oo qaraabadii iyo masaakiintii iyo dadkii muminiinta ahaa iyo cibaadadii daacadii liyad qudheer xidhiid bay inooga baahan tahay wayufsiduuna fasaadiya fil ardi dhulka kufri iyo macsiyo ku fasaadiya ulaaika kuwa allahum waxaa u lacnada markii la fasiro waa raxmad ka dheerayn raxmad ka dheerayn albucdu can araxma walahum waxaa usugnaatay sugu daari daar xun baa wahiya jahanamo waay allaahu alle yabsudu risqa risqiga wuu ballaadhiyaa liman yashaau qofku doono u ballaadhiyaa wayaqdiru wuu ku cidhiidhiyaa qofkuu doono wafarixuu waxay ku farxayaan bilxayaati dunyaa qolada aan muminiinta ahayn adduunyada nolosheeday ku faraxsan yihiin wama alxayaatu dunyaa noloshan dhowi ma aha fi laakhirati fii janbi laakhira aakhira barbardhigeeda ilaa mataacu raaxya mooye ayaddu waxay tilmaamaysaa markii gaaladii iyo muminiintii la kala sheegay loo daliishan mahayo qofka xoolaha badani inuu mumin yahay qofka xoolaha yara gaal yahay oo gaalada xoolaha laga yarayn macnaa naftu waxay dhihi kartaa mar hadduu gaal yahay maa la ciqaabo oo xoolaha laga yaray taas ma aha allah subxaana watacala qof mumina oo heer sare ah yaa risqigu cidhiiri ku noqon waa darajo u kordhaysa qof gaala yaa la barwaaqayn oo wax istidraaj baa la waa la gaadi waxaa weeye isiloobaa laleeyahay deedna kadib waa la qabanaya marka risqigu daliil uma aha qofka fiicnidiisa xumidiisa midna daliil uma aha ilan mushrikiintaa asxaabta ku ceebayn jirtay fuqaraa tihiin haysataa marka risqigu allah bixiye kuma tacaluqo qofka sharaftiisa iyo sharfla-aantiisa allahu alla yabsudu risqa risqigu ballaariyaa liman yashaau qofkuu doono wayaqdiru waa ku cidhiiriyaa qofkuu doono gaal muslim ma kala ega marka qofka ilaahay baa abuuray marka gaajada lagu dayn maayo qofka gaajadu waa wax qofku aan dabeecadiisa ahayn oo isagu keensanin wey gaajada isagu ma keensan allah ku dayn maayo gaajada marka wafarixuu waxay ku farxayaan bilxayaati dunya noloshaan gaaban ee adduunyada abay ah ku farxayaan oo markay helaan bay ku faraxsan yihiino aakhiraba way iloobayaan wamalxayaatu noloshani maha adduunyaa ee gaaban fi laakhirati fii janbi alaakhira aakhiro barbardhigeeda ilaa mataacu raaxayir mooy hadda waxaa ilalabad wey marka aakhiro la tago waa ilalabad wayaquulu ladiina kuwii waxay dhihi kafaru gaaloobay lowlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiyey caleyhi muxamed aayatun aayad min rabbihi rabbigii ka ahaatay sidii ambiyadii horeba mucjizadii ulaahan jireenoo nabi ciise waxu nooleyn jirayo nabi muuse biyihii iyo wixii oo ma sida ambiyadaa hore oo kale lagu dejiyo aayad qul waxaad ku tidhaa in allaha alle yudillu wuu man yashaau qofkuu doono wayahdi wuu ka hanuuniyaa ileh xaggiisa mananaaba qofkii tooba keena aladiina weeye kuwa tooba keenay kuwii weeye amanu rumeeyey watadmainu ay ku xasili quluubuhum quluubtooda bidikri illaah ilahay dikrigiisa ay ku xasila oo markay walbahaar kastaa hayo dikriga ilaahay bay ku raaxaysanayaan meesha waxaa laga wadaa mucjizada nabiga loo keenay haddaad fahmi weydeen aayadi aayad kale oo la keenay qur-aanka kariimkaa ambiyadii hore mucjizadoodii way baaba-aysay waa taariikh tagtay bay noqon mucjizadii nabiyull maxamed ilaa yom alqiyaama jiraysaa qur-aanka wax lamida wax keena waa la waayay walow xaraf keliya hadda jumlo qur-aan ahoo ku dhex qoran haddaad aragto ilaah qudradiisa waad ka garan isku siba ma aha way kuu macaan waa waxa wey la garan maayo meel wax kaga jiraa marka waxa weeye allah subxaanau wa tacaala mucjizada la keenaayo waxba idin tari mayso hadduu aad ku anfici weydeen qur ku dhaqmi weydeen mucjizad la keenay waxba idin tari maysa laga wada wayaquulu ladiina kuwii waxay leeyihiin waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay lowlaa uila hallaa uila maa lagu dejiyey caleyhi nabi maxamed iyagu nabiguma yaqaanaan aayatun mucjizad min rabbihi ka ahaatay qul waxaa tidhaa in allaha alla yudilu wuu lumiyaa man yashaau qofuu doono shaydaan baa raaca haddii wuu hanuuniyaa ileyhi xaggiisa man anaaba qofkii tooba keena yu xaggiisa u hanuuniyaa ee aayaddu waxna ma hanuuniso waxna ma hayso nabiga sidqigiisana qur-aankaa ku tusini alladiina kuwa weeye muniibiintu watadmainu ay xasili quluubuhum quluubtooda bidikrillah nabiylahi maxamed wuxuu yidhi markii idaa xazabahu amrun amar markuu murugeliyo salaadii u degdegi jireen lamar waa runtii si kasta adoo u fikiri markaad salaada gasho khalaas allah baad la shiraysaa soomaad la sheekaysanaysaa wuu kaa bixi adoo meesha iska jooga dibadda jooga walbahaarsan intaa masjidka gasho qur-aanka soo qaadato walbahaarkii halkaasaa kuwaa wax la tajribeeye taas alaa bidikrillaah ilahay dikrigiisa tadmainu ku xasisha alqulub macnaha walbahaar kastoo kugu dhaco ilaahay bari wax kastoo kugu dhaco dhiba ilaahay bari wax kastoo khayrana alle ugu shugri wey marka qofka muminkii walbahaarba male aladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan duubaa wanaag baa lahum u sugnaaday iyo xusnu maaabin marjic wanaagsan meel maaab waxa meesha lagu hooyanay duubadaa waxay ku fasiraan waa horta waa muanas adyab duuba waa fucla wey carabtu inta badan luq waxay ku fasiraan waa ayaankaaga ayaankiisa sidaasoo kale waay dhahen haniian laka laka khayr ha waa ruuxoo loo taaniyadeynayo duubaa laakiin culimo badan baa waxay leeyihiin xadiisna wuu leeyahay duubaa waa geed jannada ku yaala oo hooskiisu dhinacuu yahay aan la garhana wuxuu ka qabo intaasoo sano lahoos soconayo culimada qaarka saasay u badan yihiin xadiiskuna saasuu u egyahay laakiin luqa ahaan markii la yidhaahdo duubaa laka khayr baa kuu sugnaa allana waad wanaagsan tahay luqada markii layidha waa sida aladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan duubaa wanaag baa u sugnaaday lahum iyaga iyo waxusnu maaabin marjic wanaagsan kadalika kamaa arsalnaa saan u diray arusula almutaqadima rusushii horeysay yaan arsalnaaka kuu diray fii ummatin ummad dhexdeed baan kuu diray qad khalad ay tagtay min qablihaa horteed umamun ummado kale ay ka hortagtay maxaa laguu diray litatluwa inaad ku aqrido calayhim dushooda alladii kii awxaynaa ilayka adiga aan ku waxyoon qur-aanka ku aqrido wahum iyaguna yakfuruuna waxay ka gaaloobayaan biraxmaan bay ka gaaloobayaan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay nabigaa lagu taslay ugu celolodkaysiin rusul fara badan oo kaa horeysay yaa sidan oo kale loo diro dhibkan oo kale la gudboonaadeen ku fara ummado horaa tegay oo baaba'ay ummaddanuna hadday waantoomi weydo baabi'ii baa meesha u yaalla waxaa lagu diray ujeeddaduna waxaa weeye qur inaad ku doorqado kii aan ku waxyoonin iyadoo sidaa tahay oo inaad qur ku doorqado lagu diray iyagoo raxmaanka gaaloobaya marka meesha maxaa kaaga soo baxay haddaad ruux wax u sheegaysood wacdiyayso qur ku wacdi haddaad ruux wax barayso qur digri uga dhig qur waxaan ahayn iyo axaadiistu xadiisu qur-aankay tahay marka qur-aanka kariimka iyo xadiidka nabiga waxaan ahayn dadka cilmi loogama dhigi karo haddii khuraafaad inta meelaha laga soo ururi dadka diin looga dhigo waa khatar qur-aankaa ka hortaagan wey caqiidadaada intaad qaado qur-aanka ugee ka soocad marka qur laakiin dad waxaa jira bidcadu fikrad bay aaminayaan iyagoo ay abaabuleen markaasay qur soo jiidayaanoo ay taxriifinayaan qur-aanka ku camalfal baa lagu leeyahay kadaalika sidaanu u diray rusushii hore yaan arsalnaaka kuu dira fii ummatin ummad ummaddaasoo qad khalad ay tagtay min qablihaa horteed umamun ummado fara badan oo qeyb ka mid a lainooga qisooday maxaa laguu diray litatluwa inaad ku akrido calayhim dushooda alladii waxyigii owxaynaa ileyka adiga aan ku waxyoonay wahum iyaguna yakfuruuna biraxmaani way ka gaaloobayaan waxay yidhaahdeen bilmatal maalintii xudaybiya buu nabigu bismi illaahi raxmaan raxiim baa la laa nacrifu ilaa amaam alyamaam laa namamaan laa nacrifu ilaa raxmaan alyamaama waxay sheegayaan musaylima binu xabiib alkadaa ninkii binu xaniife ee nabinimada sheegtay kaasay sheegayaan anugu raxmaanba ma naqaanay wama raxmaan marka magaca raxmaana waa magac aan alla lala wadaagin wey raxmaan nabiyullaahi maxamed hortiina raxmaan lama maqal nabiyullaahi maxamed hortii raxmaan lama maqal wey marka waxay dhn wama raxmaan wama raxmaan bay yidhahdeen qul waxaad ku tidhaa huwa raxmaanku wahum yakfuruuna biraxmaani raxmaan bay ka gaaloobayeen qul waxaad tidhaa huwa raxmaanku aniga rabbii rabbigay wey laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa huwa isaga mooye calayhi isagaan tawakaltu tala saaranoon xaaladayda u dhiibi oon isku hadlayn wailay xaggiisuma taabin noqodkayguna ahaaday markaan toobo keenayo xaggiisun baanu noqon on isagaa un baan marka waxa weeye laa ilaaha ilaa huwa iyagu raxmaankay diidan yihiin waa ka keligii ilaah wey raxmaankay diidan yihiin hadda asmaada ilahay haddaad qeyb ka mida diiddo waa saas kale qolada muctasilada asmaada ilaahay ma ogola asmaadii ilaahay oo dhan banaankay u direen waa gaalo wey hadalkama joogata gaalo wey asmaadii ilahayba way diideen asmaada ilahi waata qul waxaa tidhaa huwa alluhu raxmaanku rabi rabbigay wey laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye caleyhi isagaan tawakaltu tala saaran wailah xaggiisaa mataabiin noqodkay u ahaaday isaga un baan caabudi walow ana qur'aana qur'aan suyirad haddii lagu socodsiinayo bihi qur'aanka aljibaalu buuraha haddii qur'aan buuraha socodsiinayo aw qidacad lagu jarjarayo bihi qur'aanka alardu dhulka aw kullima lagula hadli bihi isaga almowtaa kuwa dhintay lakaana hada qur'aan jawaabta waxay yidhaahdeen warabbiyadii horeba dee waxbaa la siin jiray madaxuun keeti qur baad nala hortaagan tahay haddii qur uu jiro buuraha socodsiiyo oo dhulka kala jarjara oo dad dhintay lagula hadlayo kanuu noqon lahaa waxay dhiheen bal intaad buuraha makaad naga kala durfiso buuraha waaweyn dhul beeraley aho biyo socdaan nooga dhigo awowyihii oo qusay ninkii dee boqorka ahaa qusay nabiguna ugu galaay ninkii qusay ahaana soo noole aan waxa meeshaa ka jira markaasaa la yidhi haddii ay dhici lahayd qur-aan in dad dhinta lagula hadlo ama buura lagu burburiyo kanuu noqon lahaa waa mucjizo la yaab la wey walow qur'aanan qur'aan suyirad haddii lagu socotiin lahaa bihi qur aljibaalu buuraha aw qudacad lagu jarjari lahaa bihi qur alardu dhulka aw kullima lagula hadli lahaa bihi qur-aanka almowtaa kuwii dhintay lakaana haada jawaabtii baa kaa go-an bal lilaahi allu u alamru jamiican nabiyulaahi maxamed mucjizad ma keeni karo lagamana rabo maamulka allah baa iska leh allahba hadduu doono mucjizaad keeni hadduu doono aayad keeni hadduu doono halaag keeni hadduu doono barwaaqo keeni allah wax wax lama amalaa ma jiro bal lilaahi alamru hadalkii horaa laga booday idraab baa la yidhaahayo ibdaal iyo idraab bay basha u tahay ibdaal male qur-aanku marka macno dambe oo macnihii hore buriyey male qur-aanku laakiin kii hore inta laga booday yaa ku dambe loo booday bal lilaahi alamru maamulku aladiina kuwii aamanuu muminoobay allow yashaau llahu haddii alla doono lahada naasa dadka u hanuunin lahaa jamiican dhammaan alla wuu hanuunin lahaa meesha aayaddu waxay tilmaamaysaa nabiyullahi maxamed de kolley aad buu uga walbahaarsan yahay dadkan hanuunila ee balaayadu ku dhacday ee xaggaa usii wada jeeda markaasaa waxaa laleeyahay hadduu alla dooni lahaa kulliba dadka u hanuunin lahaa marka waxbaa isku daalinin baa ley ilaahay aduu dacwada un gaadhsiiye adii xilkaagu wakaawy afalamiya asmiyeyna ogaanin afalamiya asmiyeyna ogaanin aladiina kuwii aamanuu muminoobay allow yashaa llahu alla hadduu doono lahada naasa inuu hanuunin lahaa jamiican dhammaan walaa yazaalu ladiina kuwii ka zuuli maayaan kafaru gaaloobay tusiibum inay asiibto ku dhacdo bimaa sanacuu bisaba maa sanacuu waxay sameeyeen dartii qaaricatun balaayo aw taxullu ay degto qariiban meel u dhow min daarihim daartooda u dhow xataa yaatiya wacdullah ilaa alla ballanqaadkiisii yimaado in allaha alla laa yukhlifu ma guub yeelo ma baajiyo almicaada ballanka ayadda waxay tilmaamaysaa gaaladan hadda joogta dembigii ay sameeyeen darti balaayaa ku dhacaysa abaar baa ku dhici waxdaran baa ku dhici ciqaab baa ku dhici ama agtooday degi way u marmarsan ama agtooday degan tahay ama iyagayba ku dhici balaayadii may taa ku cibro qaataan marka waxaa lagu fasiraa agtooday degi waxaa kamid a ah waxyaabaha agtooda degi ololkii nabigu diri jiray yaa maka agdegi jiray marka waa balaayo iyaga ag oo ku dhacaysa balaayo kalena way jirtaa kudhe adigu sida soomaalidu u tidhaahdo balaayo ama ku haysatay ama walaalka haysatay soo saa ma ahayn marka allah wuxuu leeyahay waxaa kamid ah, hataa yatiya wacdullaahi waa fatxu maka baa layii hataa yatiya wacdullah ilaa ilaahay yimaado ballantiisii timaado waa fatxu maka marka islaamka faridka loo furay ee gaala quunsatay waa fatxu maka iyo beder walaa yazaalu ka zuuli maayaan aladiina kuwii kafaru gaaloobay tusiibuhum inay asiibto bisababi maa sanacuu waxay sameeyeen oo dembi asabti qaaricatun balaayo ku dhacda aw taxullu ay degto qariiban meel u dhow min daarihim inay balaayadu haysato ama meel ku dhow degan tahay ilaa ballanqaadkiisii alla yimaado oo waktigii alla ugu talagalay ee maka in allaha laa yukhlifu ma guub yeelo kama baxo almicaada ballanta walaqad istujziya waa lagu jeesjeesay nabiyullahi maxamed oo birusulin rusul oo min qablika adiga kaa horeysay faamlaytu waan kortay liladiina kuwii kafaruu gaaloobay waan u kaadiyey uma akhadtuhum waan qabtay fa kayfa siduu kaana ahaa ciqaabi ciqaabtayn nabiyllahi maxamed baa la calool adkaysiino rusul fara badan oo kaa horeysay baa gaalada marka cabaar baa loo kaadinaya xikmad baa ku jirta in loo kaadiyo durba aan ciqaabta lagu rido waxaa dhici karta dad markaa gaala inay mumin soo noqdaan inay muminiin dhalaan xikmad baa ku jirta markaasuu allo yirkaade in allaha la yumli aalima idaa ahadahu lam yufritu waa xadiid ilahay daalimka cabaar buu u kaadiyaa barwaaqada markuu qabtase khalaas waa la baabi'in wey walqad istusia waa lagu jeesjeesay birusulin rusulo min qablika adig kaa horeysay faamlaytu waan kortay waan u kaadiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay uma akhadtuhum waan qabtay ee fa kayfa siduu kaana ahaaday ciqaabii sow si fiican uma dhicin bay ka dhigan tahay af soomaaliya afamanaxad huwa isaw qaa'imun maamula calaa kulli nafsin naf kulligeed bimaa kasaban waxay shaqaysatay sababtiisa ee ku maamula qofaan sida axadaan sida ahayn ma lamid ba ilaaha naf walba maamula oo waxay kasbato khayr iyo shar ku maamula ma axad lamidaa jira wey marka qaaimantan taagni ma aha alla sideenoo kale laguma jismi ma aha qofka u qumay luqada carabta waxa wey hebel waxaasuu u qumay isu taagay uu ka shaqeeyaabay ka dhigan tahay allah subxaana wa tacaala sifadiisa un baynu ku dayne sifo aynu u ikhtiraacnay ku samayn alaa kulli nafsin naf kulligeed bimaa kasaban waxay kasbatay ku maamula shar iyo khayr kama laa yakuunu kadaalika qofaan sidahayn ma lamid ma wajacaluu waxa u yeeleen lilaahi alle shurakaaa kuwa la wadaaga cibaadada waa asnaamtii iyo waxyaabahan inagu aynu ku warwareegeysan oo kale qul waxaa tidhaa samuuhum bal magacaaba ilaahyaha aad sheegeysaane shurakada bal magacaaba waa hebel iyo hebel ah samuumta carabta waxay u isticmaashaa qofka la yaraysanayo yaa layidha war waxaa sheeg bal dee wax ka sheego magaciisa sheeg qofka layasayaa saa la yidhaha midda kale bal waxa aad sheegaysaa bal hebel iyo hebel iyo hebel dhaha caraday jiraan oo xaqiiqo leeyihiin am tunabiuunahum ma allaad uga warramaysaan bimaa shay laa yaclamu uuna ogeyn fil ardi dhulka ku ogeyn am bidaahirin ma afka baarkiisa min alqowli qoola waxaa la yidhi war waxaad caabudeen bal magacaaba mase wuxuuna alla ogeyn baad u sheegaysaan li waxa wujuud lahayn alla cilmigiisa ku tacalluq maayo waxa wujuud ma lahayn ma wuxuuna alla dhulka ku ogeyn ilaa alla wax maamula wax wax la maamulo kuma oga dhulka maba jire ma kuwaasaa jirood allaad u warramaysaan mase afka baarkiisa idinka tahay waa iska yeelyeelaysaa bidaahirin min alqawli afka baarkiisa ma taqaan waa ruux wax adag ku haynin afaman axad wajacaluu waxau yeelay lilaahi alla shurakaaa kuwa la wadaaga cibaadada qul waxaa tiaa samuuhum bal magacaabo hebel iyo hebel dhaha am tunabiuunahu allama waxaad uga waramaysaan bimaa shay laa yaclamu uuna ogeyn fil ardi dhulka ku ogeyn idimaba jire ile cilmiga alle kuma tacaluqo waxaan jirin am bidaahirin min alqawli mase waa afka baarkiisa oo daahirkuunbaad sheegaysaa bal sidaa maaho ma magacaabi karaane zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaalobay makruhum khiyaanadoodii waman yudlil illaahu qofka alla luminayo famaa lahu ma sugna min haadi waxanuuniyo meesha waxaa weeye basha taa horaa laga guuray waxay magacaabi karaani ma jire khiyaanadan ay diinta ku sameeyeen oo nabiga ku sameeyeen oo ay alle cibaadadiisa wax kale la caabudeen yaa loo qurxiyo shaydaan baa u qurxiya dayana lahu shayaan shaydaan baa u qurxiyey saasay xaqii marka uga tageen shaydaan qurxinta iyo xaqa tegidda shaydaan qurxinta horta markuu shaydaanku iyo ka dhaqaaq war anagu weligayoba saasaan yeeli jirnay buu ku leeyahay waa loo bal sidaa ay moodeen ma ahe zuyina waa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaru gaaloobay makruhum khiyaanadoodii iyo dembigoodii iyo camalkoodii wasuduu waxaa laga jeediyey cani sabiili wadadii xaqa ahay waman yudlil illaahu qofkii alla haleeyo oo shaydaan ku dhaco famaa lahu min haadi waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shayaan qofkii qur-aanka diida shaydaan baa dhinac ka raacay waa sida qur-aanka qofku diida shaydaan baa raacay lahum waxaa u sugnaaday kuwa noocaasa cadaabun cadaab fi lxayaati dunyaa noloshaan dhow oo dil bay ku xukuman yihiin oo ciqaabtii dabiiciga ahayd baa ku walcadaab alaakhirati aakhira cadaabkada ashaqu ka daran lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab fi lxayaati dunya noloshaan gaaban oo cadaabka waxaa ka mid ah islaamka dilka ku xukumay walcadaab alaakhirati aakhira cadaabkeedaas ashaqu kaba sii daran wamaa lahum uma sugnaan min allaahi alla xaggiisa min waaqin wax ilaaliya gaalku waa cadaab cadaab ku sug marka dadka inaga ohoo laga daaca badan yahay oo suuqooda iskaga jira way rafaatan yihiin rafaad badan baahayo qalbigooda ma xasilan waa cadaab cadaab ku sugmay allah subxana wa tacaala